بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك الفقه في الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي waxaan kusoo jiray baabu اlkhiyaari wاlإcfaafi ayaan kusoo jiray waxaan ka soo hadalnay laba arimood oo ka mid ahaa anwaacdii asbaabtii khiyaarka keenaysay midka koobaad wuxuu ahaa khiyaar alcuyuub ka labaadna wuxuu ahaa khiyaaru khulf ashar aw sifa kaasaa marka ku jiray wuxuu ihi mualifku raximah اllahu tacaala wamataa fusikha markii lagu fasakho nikaaxi bikhulfin shardi la waayey ama sifo la waayey sababteed fa xukmu lmahri maharka xukumkiisu warujuuci bihi iyo kula noqoshadii bihi bilmahri maherkii loogula laabto cala alkhaari kii ku kadiyey maa shay weeye xukumkaas maa sabaq wixii nagu soo dhaafay wey xukumkiisu xukmu maa sabaq wixiina soo dhaafay xukumkiisa filcayb caybtii nagu soo dhaafay wuxuu ku yidhi haddii gabadha nikaaxeeda in loo fasakho bisabab khulfin fi shardi aw isifa shardi la shardiyey oo sulbalcaqdi lagu shardiyey ayaa la waaya meherki xukumkiisa gabadha meherkeeda xukumka uu yeelanayo iyo in lagula noqonayo meherkaas qofkii ku kadiyey ee shardigii khaladka ahaa ugu shardiyey meherka caqdigii markuu dhacayay qofka inuu kula noqdo meherkii uu bixiyey waxa weeye xukunkiisu wa wixii nagu soo dhaafay ceebta khiyaar alcayb wixii nagu soo dhaafay oo khiyaar alcayb waxaa nagu soo dhaafay haddii nikaaxa lagu fasakho cayb qabla dukhuul inuusan wax mehera jirin bacda dukhuul lamahrmitri inuu waajibayo kanna waa un sidaas oo kale khulfu ashar haddii nikaaxa lagu fasakho waxa weeye qabla duuulna waxa weye laa mahr bacda dukuulna mahru mil ayaa waajibaya meherka in lagula noqdo kaarigii qofka ku kadiyena hore waxaa noo soo dhaaftay qofkii ceeb ku kadiyaa oo ceeb u qariyaa zawjkii inaan lagula laabanaynin meherkii kana waa un saas oo kale meherkii lagula noqon maayo wuxuu hi wamataa fusia markii lagu fasio bikhulfin nikaaxii markii lagu fasiko bikhulfin dabamarid ama guubyeelid la guub yeelay shardi fa xukmu lmahri meherka xukumkiisu wاrujuuci in lagula laabto bihi bilmahri meherkii cala alghaari kii ku kadiyey maa sabaq wixii nagu soo dhaafay weeye filcaybi ceebti wاlmuahiru wاtaghriiru dagiddii almuahiru ee saamaynayay fasakhitaanka takhriirun dagid weeye dagiddaasoo qaarna la xidhiidhay alcaqda caqdigii la xidhiidhay wuxuu ku yidhi dagidda qofka lagu dago zawjadii oo khulfu shardi sababtiisa loogu dago shardi baa lagu dagay waxa weeye khulfu shardiga markii uu saamayn ku yeelanayo ee fasakhka waa markii uu la xidhiidho caqdiga oo sulbulcaqdi lagu shardiyo shardigaas oo calaa sabiil miaal la zawajtuka haadihi اlbikr gabadhan gashaantida ah ee bikrada aan kugu meheriyey isla markaana waxaa weeye dhowaanay soo baxda inaysan bikraba ahayn ama la dhaho zawajtuka haadihi اlxura gabadhan xurradaan kuu meheriyey dhowaana la ogaada inaysan xuraba ahayn adoonta markaa shardigaasi saamayn buu ku yeelanaya maadaama caqdiga lagu xusay laakiin kii caqdiga sulbulcaqdi aan lagu xusin ee waxaa weeye xagga hore ay afka iskaga sheegeen ama ay ku sheekaysteen gabadhan inay bikro tahay laakiin caqdiga aan lagu xusin kaasi saamayn male wey saamayn male waaya wuxuu idhi wاlmuahiru wاtakhriiru dagidii almuahiru ee saamaynaya fi اlfaskhi faskhiga nikaaxa saamaynaya oo khulfu shardi sababtii ku saamaynaya takhriirun waa dagid ninkii lagu dagay sawjadii dagiddaasoo qaarana la xidhiidhay alcaqda caqdiga la xidhiidhoo sulbulcaqdi lagu shardiyo wey walow ura haddii lagu dago ninkii bixuriyati amatin addoon xornimadeed oo wasaxaxnaa aan tasiixinno nikaaxii kii la dagay falwaladu waladkii u caloolgalay qablalcilmi intuunan ogaanin gabadhan inay addoonba tahay xurun weeye waladkaasi xor wey wa cala almaqruuri kii la dagay waxaa ku waajibaya qiimatuhu waladka qiimihiisa lisayidihaana wuu u waajibayaa addoontaas ee uu guursaday sayidkeedii ayaa yeelanaya qiimaha wayarjicu biha qiimahaana uu kula noqon doonaa cala alkhaari kii asaga dagay waaya watakriiru dagid bilxuriyati xornimo laisku dago xuriyad addoon la isku dago laa yutasawar laga suuraysan mahayo min sayidihaa addoontaa sayidkeeda bal iskaba dhaafe yutasawar waxaa laga suuraysanayaa min wakiilihi wakiili sayidi sayidka wakiilkiisa aw amase minhaa ayada qudheeda ayaaba laga suuraysan karaa wuxuu ku yidhi haddii nin lagu dago addoon oo looga dhiga inay xorta oo waxaaba la yidhi zawajtuka haadihi alxura ayaa lagu yidhi dabeetana ninkii sidaasuu islaantii ku guursaday isla markaana waxaan idhi nikaaxa kaa la dagay waa nikaax saxiixah si horeba noo soo dhaaftay waana sida muctamadka ah isla markaana islaantii isagoon ogeyn uu u tago adoonta ahayd oo uu sidaa welad ugu caloolgalo ilmaha u caloolgalay ee adoontaasi u dhashay wuxuu noqon doonaa xor waa intuusan ogaanin ka hor buu ilmahan u caloolgalay falwaladu qabla alcilm intuunan ogaanin inay addoon tahay ilmihii u caloolgalaa waxaa uu noqon doonaa xor waaya laga rabaa kaa la dagay ee addoonta u tegey inuu iska bixiyo ilmaha u dhashay qiimihiisii de ilmihii u dhashay u dhalay ayuu qiimihiisii bixinayaa ayuu siinayaa addoontaa sayidkeedii buu siinayaa addoontaa uu guursaday sayidkeedii maxaa yeelay dee waxa weeye wuxuu dhaafiyey addoonnimada weladkaas haddii uu addoonnimo ugu tegi lahaa weladkaasi wuxuu noqon lahaa addoon oo sayidka addoontaasaa lahaan lahaa marka eh, la dhihi mahayo weladkiisii seebuu eh, qiimihiisi u bixinayaa isagoo xor ah seebuu qiimihiisi u bixinayaa maxaa yeelay addoontan waxay la mid tahay sida neef adhi ah oo kale oo riah marka ridaas orgiga waxaa weeye abaahiyaa ee waxaa weeye ilmay u dhashaa ilmahaas waxaa iska yeelanaya ridaas ninkii iska lahaa ee ninkii orgiga lahaa yeelan maayo marka ninkana saamuu la mid yahay ee addoonta guursaday laakiin maadaama uusan u cilmi lahayn weladkii xor ayuu noqonayaa ictiqaadkiisii baa la eegayaa laakiin qiimihiisii uu iska bixinaya haddaba qiimaha uu bixiyey ee uu siiyey sayidkii addoonta wuxuu kula noqonayaa qofkii ku kadiyey ee ku dagay ayuu kula laabanaya oo ka soo coshanaya wuxuu ku yidhi adoon xornimadeed in la isku kediyo o laisku dago marnaba laga suuraysan kari maayo sayidkeedii ilaan waxaa laga rabaa sayidkeedii markii uu adoon uu ku dagay qof kale inuu dhaho zawajtuka haadihi alxura gabadhan xorada ayaan kuu guuriyey hadduu sidaa dhahana markaasay bay xoroobaysa ama u dhaho zawajtuka calaa annahaa xuratu inay xuratan kuu kugu meheriye markaasay bay xoroobaysaa marka laga suuraysan kari maayo sayidkii addoonta iska lahaa inuu qof kale markuu u meherinayo ku dago xornimadeeda marnaba laga suuraysan maayo haddaba yaa laga suuraysan karaa wakiilkiisa hadduu nin kale u dirsado inuu gabadhaa uu meheriyo ninkaa wakiilkiisa uu dhihi karaa zawajtuka haadihi xura kuna xoroobi mayso ile asagu ma lehe ama ayada laftirkeeda ayaa laga suuraysan karaa in ayadu ay sheegato inay xuro wuxuu idhi fain kaana minhaa dagiddii hadday xaggeeda ka ahaatay tacallaqa waa ku tacalluqayaa algurmu magdhowgii bidamatiha dimadeeduu ku tacalluqayaa bimacnaa hadday ayadu ninkan ku dagto inay xor tahay islamarkaana ay addoon ahayd xaqiiq ahaan urmigii wixii ku saabsan weladkii magdhowgiisii waxaa lagu yeelan doonaa dimadeeda wuxuu kula noqon doonaa ayada laakiin wuxuu raaci doonaa markay xorowdo ayuunbuu u raacan doonaa ee raqabadeeda ku tacalluqi maayo loo iibin maayo kasabkeedana ku tacalluqi maayo dima markii loo waxa wey markay addoontani xorowdo ayuunbuu u raacan doonaa fa in kaana minhaa hadduu takriirkii iyo dagiddii xaggeeda ka ahaaday addoontii tacallaqa alqurmu magdhowgii wuxuu ku tacalluqi doonaa bidimmatiha dimadeeda walow infasala alwaladu waladkii hadduu soo soocmo maytan xaalu yahay mayd bilaa jinaayatin waxyeelo la'aan falaa shaya fiihi waxba kuma sugno wax ka waajibaya ma jiro waayahay waa kaan soo tilmaannay ninkii lagu dagay addoon inay xorta dabeetana addoontii u taga asagoon ogeyn inay addoon tahay dabeetana walad ay u dhasho waladka inuu xor yahay markaa waladkaas waxaan idhi qiimihiisii wuu magdhowayaa qiimihiisii ayuu siinayaa sayidkii addoontaa lahaa waa haddii uu waladkaasi nolol ku soo dhasho ka war hadduu asagoo meyda soo dhasho oo wax yeelo la'aan uu ku soo dhasho asagoon wax jinaayo ah, aan loo geysanin meyd asagoo soo dhashay dee wax ka waajibaya ma jirto wax qiimo ah oo laga bixinayo ma jirto waaya laakiin asagoo jinaayo hadduu jinaayo ku dhinto waxyeelo loo geystay hooyadii oo caloosha maalan wax ka soo gaadheen markaa eh, qurro ayaa waajibaysa quradaana waxaa yeelan doona ciddii dhexlaysay waladkaas oo caaqiladii jaaniga tolkii jaaniga ayaa lagu yeelan doonaa waaya wuxuu idhi waman cataqat addoontii xorowda taxta raqiiqin addoon dhammaystiran hoosti aw amase man fiihi riqun qof ay addoonnimo ku sugan tahay oo badhna addoona badhna xor ah takhayarat taa xorooday way kala door qaadan doontaa fii faskhi nikaaxi nikaaxa inay fasakhdayn iska wadato waladharu muctamad waxaa weeye annahu khiyaarka cidqigu cala alfawri degdeg inuu yahay fa in qaalat haddaba hadday dhahdo jahiltu maba ogeyn alcidqa inaan xoroobay sudiqat waa loogu rumaynayaa biyamiiniha wallaahideeda in amkana hadday suuragal tahay inaysan ogeyn xornimadaas wadalika musawarun kaana waxaa lagu suuraynayaa bian kaana almuctiqu kii addoontaa xoreeyey inuuba yahay haa'iban mid maqan wakadaa waxaa la mid ah in qaalat hadday dhahdo jahiltu maan ogayn alkhiyaara khiyaar bihi bilcidqi cidqiga sababtiisa inaan khiyaar ku leeyahay filabhari muctamad haddaan qabanno halkan mualifku wuxuu ka gudagalay sababkii saddexaad ee asbaabkii khiyaarka ee nikaaxa lagu fasakhayey waxaa weeye in addoon la qabo oo nin adoon uu qabo ee xorowdo wuxuu ku yidhi hadday adoon la qabo oo nin addoona uu qabo ee xorowdo ama adoonkaasi adoon kaamil ha ahaado oo qini ah ama adoon addoonnimo ay ku jirto laakiin badhna xora badhna addoon ah uu yahay addoontaas xorowday waxay yeelan doontaa khiyaar nikaax ay ku fasakhi karto ama ay iska dayn karto maxaa yeelay waxaa lagu ceebayn doonaa in ayadoo xorro ah oo adoon qabo taana waxaa asal u ah bariira radia allaahu tacaala canha ayaa waxaa qabay iyadoo adoon ah nin addoona la dhihi jiray muqiid dabeetana way xorowday dabeetana nabiga calayhi asalaatu wasalaam maadaama ninkeedu ahaa adoon khiyaar buu siiyey inay ninkii iskaga tagtay inay la sii joogto dabeetana waxay dooratay inay iskaga tagto waaya haddaba khiyaarkaa khiyaarulcidqi ah waa khiyaar degdeg ah oo markaaba waa inay gabadhu khiyaar qaadataa hadday dhahdo maana ogeyn inaan xoroobay waxaan la habsaamay mama ogeynba in la xoreeyey dhaarteedaa loogu rumaynayaa laakiin waa hadday suuragal tahay inaysan ogeyn oo taasi waxay ku suuroobaysaa ninka xoreeye baaba maqnaa oo meel kale jiray marka waa suuragal inaysan ogeyn taa waxaa la mid ah oo lagu rumaynaya dhaarteeda hadday dhahdo waan ogaa in lay xoreeyey laakiin in khiyaarkan aan ku leeyahay xorayntan lay xoreeyey inay igu sugnaanaya khiyaar ayaaban ogeyn oo masalada ka jaahil baan ahaa in lay xoreeyey waan ogaaye laakiin xornimadaas inaan khiyaar ku yeelanayo maan ogeyn taana dhaarteeda lagu rumaynaya maxaa yeele waa qarsoomi karta oo dadka caamada badankood aysan ogeyn fain fasakhat hadday fasakhdo gabadhii addoon hoostii ka xorowday qabla waطin intaan loo tegin ka hor falaa mahra mahar oma sugnaanin ow mase fasakhat waxay fasakhday bacdahu bacda waطin markii loo tegay kadib ayay gabadhii xorowday fasakhday nikaaxii biciin bisababi cidqin xornimo ee xorooden oo ku fasakday sababtii bacdahu bacda alwaطi markii loo tegay kadib wajaba labadaas suraba waxaa waajibaya almusamaa wixii la magacaabee lagu heshiiyey aw amase fasakhad waxay fasakhday nikaaxi bicitqin xornimo oo qablahu qabla waxa weeye alwaطi waطiga ka horraysay famahru milin mahru mili baa markaa u waajibaya waqiila waxaa la yidhi almusamaa kii la magacaabay waa waajibaya wuxuu ku yidhi haddii gabadhii addoonta ahayd ee ninka addoonka uu qabay xorowday ay nikaaxii fasakhdo intayna ninkii la kulmin ka hor in lala aqalgelinba wax maharo marka ay leedahay ma jirto waaya maxaa yaele fasakhu xaggeedu ka ahaaday oo iyadaa sabab u ahayd fasakh haddii ay fasakhdo markii ay kulmeen ninka kadib xorayn la xoreeyey markii ninka ay kulmeen kadibna ay ku fasakhdo bimacnaa cidqiga iyo faskiguba labaduba waxay dhaceen bacda alwaطi markii ay is arkeen marka ayada ah ayaa waajibaya haddii cidqigu uu ka horreeyey kulanka oo waxaa weeye ayadoon ogayn ayaa la xoreeyey kadibna ninkii ayaa u tegey markaa meherumili ayaa waajibaya musame ma waajibayo maxaa yeele faskigan markaa wuxuu ictimaadayaa wakhti waajibay oo ahaa cidqiga cidqun wuxuu ka horreeyey waiga saa darteed sida waxay la mid tahay iyadoo loogu tegay nikaax faasid ah marka mehrumili ayaa waajibaye musame ma waajibayo iilba wuuu le maya musamihi ayaa waajibaya wuxuu ihi fain fasakhat haddii addoontii xorowday ay fasakda nikaaxii qabla wad'in intuuna addoonkan u tegin ka hor falaa mahra wax maharoo u sugnaaday ma jiro aw mase bacdahu bacda alwad'i markii uu u tegay kadib ayay fasakhday bicitqinna way ku fasakday xornimo ee xorowday bacdahu bacda alwad'i wad'iga kadib wajaba markaa waxaa waajibaya almusamaa musamihi aw mase fasakhad waxay ku fasakhday nikaaxii bicitqin xornimo qablahu qabla alwad'i wad'iga ka hor ahaate waayahay amahru mimhr markaa waajibaya waqiil waxa musama musama ayaa waajibaya walow cataqa hadduu xoroobo bacduhaa addoonta barhkeed aw amase kutibat la kitaabeeyo aw amase cataqa cabdun addoon baa xoroobay taxtahu hoostii ahaatay dhaamatun addoon falaa khiyaara khiyaar uma sugnaanin wuxuu ku yidhi haddii addoontii aan iminka soo tilmaamaynay ayna wada xoroobin ee badh un la xoreeyo badh un la xoreeyo maalan ninka xoreeyeybaa waxa weeye xisuu ku lahaa qaybbuu ku lahaa addoonta mucsirna wuu ahaa marka qaybtiisii buu xoreeyey qaybtii kale waxa weeye addoon bay welita marka ayada ama la kitaabeeyo labadaas suuraba wax khiyaar ah oo yeelanaysa ma jirto marna waxa weeye barh baaba addoonah marna waxa weeye waa mukaatabo oo walmukaatabu cabdun maa baqiya calayhi dirham weli waa addoon mukaataba haba la kitaabeeyo laakiin weli waa uun addoon sayidkeediiba askari waxa laga yaabaa inay dhowaan cajisto oo awoodi kari weyda inay maalulkitaab iska bixiso markaa doonnimadii baaqi ku ahaato marka kitaabayntaa la kitaabeeyey kuma fasakhi karta nikaaxi addoonkii qabay haddii bar laga xoreeyana kuma fasakhi karto waa inay wada xorowdaa haddii addoon uu xoroobo qaba addoon waa cagsi tii aan soo sheegayna markan addoonkii baa xoroobay zawjka ahaa xaaskiisuna waa addoon waxa weye wax khiyaara uu yeelanayo ma jirto laba sababoodba sabab koobaad inuu addoon uu qabo waxa weeye wax nusqaanaha iyo ceeba ka soo gaadhaysa ma jirto midda kale wuxuu kaga badbaadi karaaba hadduu rabo addoontan inuu iska fasaxo dee ha iska furo waxba faskhi ooma baahna asagu wuxuu uhi walow cataqa hadduu xuroobo bacduhaa addoonta barkeeda oo mase kutibat la kitaabay o cataqa muu xuroobo cabdun addoon addoonkaasoo taxta hoostiisa ahaatay amatun addoon falaa khiyaara khiyaara ma sugnaani faslon fasalkan wuxuu kaga hadlayaa fi licfaafi icfaafkii waxa weeye in waalidki in la cifaafiyo oo la ilaaliyo dhowrsanaantiisii cifaafka iyo cidduu u waajibayey cidduu ku waajibayey ayaa laga hadlayaa wuxuu idhi yalzamu ku waajibaya alwalada waladkii waxaa ku waajibayay icfaafu alabi aabbihii inuu dhowro oo xumaanta uu ka dhowro waljdaadi awiyaashi calى اlmashhuuri qowlka mashhuurka haddaan qabanno wadalika icfaafkaasi xaasilun wuxuu ku xasilayaa dheh bian yucطiyahu waalidkii inuu siiyo aabbihii ama awowgii mahra xuratin gabadh xura ah meherkeed aw mase yaquula uu dhaho inkix guurso wa ucطiika anna waxaan ku siinayaa almahra meherki aw mase yankixa lahu inuu u guuriyo biidnihi idankiisana uu u guuriyo oo wayumhira meherkii uu ka bixiyo aw yumalikahu inuu milkisiiyo amatan addoon aw amase amanaha addoonta lacagteedii uma dabeetana alayhi waxaa ku waajibaya waladkii mu'natuhumaa odaygii iyo islaantuu guursaday kharashaadkoodii masaariiftii iyo wixii la halmaada wuxuu ku yidhi aabbaha wuxuu leeyahay xaqu licfaaf ama waalidka guud ahaanba waa aabbihii awowgii iyo awoyaashii oo idilba xaqu licfaaf baleeyihi waxaana lagu leeyahay icfaafkaas weladka weladka haddaba waxaa ku waajibaya inuu aabbihii icfaafiyo oo cafaafkiisa dhowrsanaantiisa ilaaliyo xumaanta uu ka dhowrsanayo awyaashana saasoo kale oo u guuriyaa laga wadaa maxaa yeelay arrintaasi waxay ka waa aabbihii xorka ahaa ee mucsirka ahaa aabba kasta ma waa aabbaha xorka ah ee mucsirka ah hadduu doono gaal macsuumaba ah, ha ahaadee maxaa yeelay awowiyaasha ama xag aabba ha ka ahaadaan ama xag hooyaba ka ahaadaan maxaa yeeley waxay ka tahay wujuuhda xaajadooda baahidooday ka tahay muhiimka ah sida nafaqadii kiswadii unbay la mid tahay midda kale waxaaba laga yaabaa hadii aan loo guurinin inay taasi sababa u noqoto inay ku dhacaan zino taasoo keenaysa halaag in la rajmiyo dhagax lagu dilo taasna oma qalanto aabbaha xurmadiisa kamana mid ma aha almusaaxaba bilmacruufka ilaahayna faray waaya haddaba icfaafkaas wuxuu ku xasilayaa buu ku yidhi dhowr suuro midkii kolba la helo suuro ka mida ah weeye aabbihii ama awowgii inuu siiyo gabadh xuro ah meherkeeda uu dhaho waa ka meherkii gabadha aad ku guursan lahayd waaya ama uu dhaho guurso anaa meherka kaa ama asaga laftirkiisaba uu u meheriyo oo u guuriyo idanka waalid kale u guuriyo oo asagu nikaaxii u aqbalo meherkiinuu ka bixiyo amaba addoon uu siiyo oo u milkisiiyo intuu addoon usoo iibiyo uu ku wareejiyo ama lacagtii addoonta uu siiyo dhaho hoo lacagtanoo addoon kusoo iibso waaya waa suriya ldhaha taasoo kale atasari ah marka waxaa iskugu jiraan suwartan nikaax iyo tasari nikaax iyo hee tasari labadan dambe yumallikow amatan aw amanaha labada waa tasari inuu addoon u yeesho oo uu isticmaalo kuwa horena waa nikaax uu guurinaya wuxuu idhi yalzam ku waajibaya alwalada waalid waladkii waxaa ku waajibaya icfaafu laabi aabbihii inuu dhowro oo xumaanta uu ka dhowro walajdaadi awiyaashii cala almashhuuri muctamad haddaan qaban wadalikaas xaasilun wuxuu ku xasilaya bian yuciyahu inuu siiyo mahra xuratin gabadh xuraa meherkeed amase yaquulu dhaho inkix guurso ucika waan ku siin doonaa almahra meherkii amase yankix lahu uu u guuriyo biidni idinkiisa uu u guuriyo wayumhira uu ka meher bixiyo amase yumallika uu milkisiiyo amatan addoon amanhama lacagteedii uma dabeetana calayhi waladkii waxaa ku waajibaya mu'natuhumaa waxa weeye aabbihii iyo waxa weye xaaskiisii in uu kharashkii uu ka bixiyo kharashka la sheegayana waxa wey masaariiftii dharkii hoygii gurigay degi lahaayeen iyo wax kastoo ay u inuu siiyo u dhammaystiro walaysa lilaabi aabbihi oma sugnaanin tacyiinu nikaaxi nikaaxi inuu cayimo uu doorto duuna tasarii surrayeysiga la'aantii walaa rafiicatin iyo gabadh qaali ah oo heer sare ah inuu markaa u cayimo wuxuu ku leeyahay aabbihii xaq uma leh inuu dhaho guur maan doonaya suriye ma doonayo addoon in la isiiyo ama laii soo iibiyo ma doonayo anuu waxaan doonayaa in gabadh lii meheriyo asagu xaq uma leh inuu nikaaxii cayimo sababtoo ah matluubku waxaa weeye aabbaha xaajidiisii in la daboolo oo laha qabtiro markaa xaajadii labadaaba way ku suroobaysaa nikaaxii iyo tasarigii marka inuu mid ku kalifo weladkii dhibbay ku noqonaysa iyo mashaqo sidoo kale inuu weladkii uu dhaho waxaad ii guurisaa un gabadh waxaa weeye rafiica ah oo aad u heer sarraysa oo maalan qurux ama sharafu nika ama sharaf leh inaad maarata ii doorto ama nikaaxa u doorto ama ha ahaato addoon loo soo iibinayo taana waxaa weye xaq umale waalidkii sababtoo ah maqsuudku waxaa weeye un in eh, loo guuriyee ama addoon loo soo iibiye mid heer sare ah in eh, oo number one ah in markaa loo keeno shardi ma ah waaya wuxuu idhi walaysa lilabi aabbihi xaquma leh tacyiiru nikaaxi nikaaxi inuu cayimo duuna tasari surriyaysiga la'aanti walaa rafiicatin iyo mid heer sare ah inuu cayimo ou dhaho taa un halii guriyo ama addoontaa heerka sare un halii soo iibiyo walow itafaqaa aabbihii waladkii hadday ku heshiiyaan calaa mahrin maher hadday ku heshiiyaan fatacyiinuhaa gabadhii markaa eh, gabadhii tacyiinkeedu lilabi aabbihii wuu u sugnaaday wuxuu ku yidhi haddii weladkii iyo waalidkii ay isla gartaan meher go-an oy dhahaan meher kaa unbaa gabadhii lagu meherinaya marka aabbaha ayaa u madax bannaan gabadhii uu dooran lahaa ama gabadh heer sara ha noqoto ama gabadh dhexdhexaada ha noqoto noocay doontaba ha noqoto marba haddii meherkii la jaangooyey wax macnaha ma samaynayso in la dhaho aabbaha gabadh heer saraha guursanin maxaa meherkiiba waa la jaangooyey mar haddaan meherka intaa laga badinayn dee meherka gabadhu doono asagoo ku soo raadsado walow itafaqaa calaa mahrin hadday meher ku heshiiyaan fatacyiinuhaa xaaskii ama gabadhii cayimitaankeeda lilabi aabbihiibuu u sugnaaday maxaa yeelay markaa uu dooranaya aabbaha taasa u dhow in icfaafkiisi weladkiina wax dhiba ah ugu sugan ma jirto wayajibu waxaa waajib ah atajdiidu in la cusboonaysiiye icfaafkii idaa maatat hadday aabbihii xaaskii ama adoontii ka dhimato aw mase infasakha nikaaxi uu kaga fasakhmo biriddatin bisababi riddatin riddo ay gabadhii ridowday aw mase fasakhahu aabbihii baaba fasakhay nikaaxi bicaybin bisababi caybin ceeb ay gabadhii yeelatay sababteed buu fasakhay wakadaa waxaa la mid in allaqa hadduu iska furo gabadhii loo guuriyey bicudrin bisababi cudrin cudurdaar sababtii uu ku furo ilamuctamad haddaan qabano wuxuu ku yidhi e aabbihii haddii e, ay ka dhimato gabadhii loo guuriyey amaba nikaaxeedii uu kaga fasakhmo riddo oo ayadiiba diinta ka baxda walciyaadu billaah ama gabadhii baa noqotay gabadh maciib ah oo sidaasuu nikaaxeedii ku fasakhmay intaasoo dhan waxaa waajib ah in loo cusboonaysiye icfaafkii oo gabadh kale loo guuriyo ama addoon loo soo iibiyo ayaa waajib ah waxaa taa la mid ah inuu asaguba iska furo khiyaarkiisu ku furo gabadhii loo meheriyey laakiin waxaa shardi ah taa dambe inuu bicudrin uu ku furo inuu iska ciyaaraya ma ah ama calaa misaaju iskaga furaya ma ah cudurdaar baa keenay uu iskaga furay cudurdaarkaasi wuxuu noqon karaa gabadhii baa qaylo badatay oo murankeedii shaqaaqeedii baa batay saa darteed aabbihii uu dulqaadan waayo uu iska furay ama uu ka shakiye wuxuus yidhi malaha gabadhani ee guguldhaaf bay samaynaysaa oo adiga kuguma eko markaasoo kale dee bicudri buu ku furay waa loo guurinayaa gabadh kale oo lagu beddelayaa tii hore waaya wuxuu idhi wainnamaa yajibu wuxuu ku waajibayaa waladkii icfaafu faaqidi mahrin meherkii waayey inuu icfaafiyo kaa meherka waayeyoo muxtaajin u baahan ilaa nikaaxin nikaax wayusadaqu waa lagu rumayn doonaa idaa daharat hadday ka muuqato alxaajatu baahi uu nikaax u qabo bilaa yamiinin ayadoon la dhaarinin halkan mualifku wuxuu ku tilmaamayaa shuruudda walad waalidka lagu icfaafinayo markaa laba shardi unbuu leeyahay shardiga koobaad ee icfaafku waajib ku noqonaya waxaa weeye in waalidka loo meherinayo gabadha inuusan meherkiiba haysanin meher uu gabadh ku guursado maba haysto mar haddii uu lacag haysto ku filan oo uu ku mehersan karo waladkii waajibkuma aha inuu aabbihii u guuriyo ee waalidka loo guurinayo waxaa weeye ee icfaafkiisu waajibka yahay waalidka aan haysanin wuxuu ku guursado ka labaad waxaa inuu u baahan yahay nikaaxa oo naftiisu u baahantah nikaax walow yuusan ka baqin hadduu doonan zinee waaya laakiin hadduu islaan qabo oo xaas leeyahay xaaskaasina waxaa weeye caafimaad qabto oo islaan da ahayn waxaa weeye ooma baahna markaa nikaaxa wuxuu idhi aabbaha lagu rumaynayaa hadalkiisa hadduu dhaho waan u baahanaya guur ayadoon la dhaarininba in la dhaariyo ma ah maxaa yeele hadii la dhaho ku dhaaro inaad guur u baahanta waxa weeye taasi waxa weeye uma qalanto xurmadii aabbaha laakiin haddii daahirulxaal xaalka ayaa wuxuu muujinaya inuusan uma baahnayn sida qof faalig qaba oo kale ama qof jilicsanoo dee aad u xanuunsanoo dee cad ah qofkaasoo kale waajib maaha in la ajiibo oo loo guuriyo lana dhaarin maayo lana ajiibi maayo ilaa waladka haduu iskaga baarinfalayo waalidkii uu iskaga guurinayo taasi de waa iska fiicanta wuxuu yidhi wayaxrumu waxaa ka xaaraana calayhi alabi aabbihi wad'u amati waladihi waladkiisa addoontiisa inuu u tago walmadhabu muctamad waxaa weeye wujuubu mahrin maharkii inuu waajibaya hadduu addoonta waladkiisa u tago fa in axbala hadduu ureeyo falwaladu waladkii xorun xor weeye nasiiban oo nasab ah, fa in kaanad hadday tahay addoontaa inanku iska lahaa mustawladatan miduu ka ilmo dhashaday lilibni inankii mustawlado hadday u ahayd lam tasir u noqon mayso mustawladatan mustawlado u noqon mayso lilaabi aabbihii wailaa haddii kaloo inankii aysan mustawlado u ahayn fal adharu muctamad waxaa weeye annaha iyadu tasiirun inuu noqonayso mustawlado aabbihii wa anna calayhi waladharu muctamad waxaa weeye anna calayhi inay aabbihii ku waajibayso qiimatuhaa qiimaheedii maca mahrin meher maci ahaatay qiimatu waladin waladka qiimihiisiisa ku waajibi maayo fil asaxi muctamad haddaan qabanno wuxuu ku yidhi ka xaaraan ah waladkiisu leeyahay inuu u tago waa ka xaaraan culimmaduna arrinkaa way isku waafaqsan yihiin maxaa yeele ilaahi baa wuxuu ihi subxaanahu wa tacaala wاladiina hum lifuruujihim xaafiظuun إila calى أswaajihim aw maa malakat aymaanuhum fainahum hayru maluumiin marka ilaahay wuxuu u baneeyey ninkii xagga dumarka laba umuu baneeyey zawjo aad guursatay iyo addoon milki yemiin oo iska leedahay labadaa midna ma aha tani sidaa darteed waa ka xaaraan inuu u tago hadduu haddaba u tago meher baa horta ka waajibaya meher ayaa ka waajibaya meheru mili waayahay meher miliga dabcan inankiisa qaadanaya laakiin xad ma waajibayso oo la xadi mahaya aabbihii maxaa yeele shubha ayaa milki oo waladkiisa xoolihiisa waxbuu ku leeyahay aabbuhu walidalik maadaama ay shubha jirto alxuduudu tudraw bishubhaat nabig wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam anta wa maaluka liabiik adiga iyo xoolahaagaba aabbahabaa iskale walidaalika baan aabbaha gacanta loo goynayn hadduu xado xoolaha waladkiisa sidoo kale hadduu waladkiisa dila loo dili maayo marka shubhatulicfaafna wuu ku leeyahayba aslan aabbaha waladkiisuu ku leeyahay shubhatulicfaafkuna waa waxaan uu sameeye oo kaleo haddaba haddii addoontii uu ureeyo aabbihii waladkaa u dhalan doona wuxuu noqon doonaa xor nasab ah waayah oo ina hebel ah haddii addoontaas uu u tegey ay inankiisa mustawlado u ahayd oo welad hore ay u dhashay dee laba jeer mustawlado noqon mayse oo aabbihii mustawlado u noqon mayso waayah mustawladadu waxa weeye waa addoonta sayidkeeda u ilmo dhashay marka addoontaas lamana iibin karo lamana hibayn karo waxa weeye maalinta uu sayidkeeda dhintana min ra'simaalihi bay ka xoroobaysa marka maadaama inankiisa ay mas-uulado ahayd aabbihii mas noqon maysa maxaa yeelay mas lama naqlin karo in la xoraynayo mooyaane haddii laakiin inankiisa ayna mas ahayn oo welad inu dhalen bay mas u noqonaysaa oo aabbihii baa saa kula wareegaya qiimaheediina waxaa laga rabaa inuu siiyo inankiisi meherkiina uu raacinayo meherkii u tegey tegitaankii u tegey meherkii ayuu u raacinayaa qiimaheediina wuu bixinayaa maxaa meherkan iyo qiimahan waa laba shay oo laba sabab oo kala duwan ku waajibay meherkuna wuxuu ku waajibay liliilaaj tegitaankaa u tegey qiimihiina wuxuu ku waajibay lilistiilaad istiilaadka oo ka ilma ayuu qiimihii ugu waajibay laakiin weladkii u dhashay qiimihiisii muu bixinayaa maya ma bixinayo sida muctamadka ah maxaa yeelay qiimihii hooyadiibuu bixinayaa waladkanna wuxuu ka mid yahay juz min ummihi markaa laba qiim laga wada qaadi maayo wuxuu ihi wayaxrumu waa ka xaaraan aabbihii nikaaxuhaa nikaaxu amati waladihi waladkiisa addoontiisa inuu guursado waa ka xaaraan falow malaka haddaba hadduu milkiyo waladkii zawjata waalidihi aabbihii xaaskiisa oo addoona hadduu milkiyo alladii aabbahaasoo laa taxilu lahu اlamatu addoontu aysan xalaal u ahayn imika lam yanfasikh inikaaxu nikaaxii ma fasakhmayo fi lasaxi muctamada haddaan qabanno wuxuu ku yidhi aabbihii waxaa ka xaaraan ah inuu guursado inankiisa addoonta uu leeyahay waayah maxaa yeelay addoontaasi waxay la mid tahay sida addoontiisa oo kale maadaama uu waladkiisa xoolaha uu leeyahay uu shubha uu ku leeyahay shubhat اlicfaaf marka siduu addoonta qofku iska leeyahay uusan u guursan karin ayuu addoonta waladkiisana u guursan karin maadaama addoontiisa ay la mid tahay haddaba ka warran haddii waladkii uu milkiyo aabbihii xaaskiisa oo ah, isla markaa aabbihii iminka addoontani hadduu soo iibsan lahaa xalaal mayna u noqoteen addoontan uu soo iibsaday iminka xalaal uma ahaa oo waxa weeye tusaale ahaan aabbihiibaa markuu addoontan guursanayey wuxuu ahaa mucsir oo saasuu u guursaday iminka laakiin wuu hodantoobo ilahay baa xoolo siiyey weladkiisa addoontaa milkiye ma ku fasakhmayaa nikaaxiisi maya ku fasakhmi maayo maxaa yeelay alaslu fi nikaax addawaam nikaax waxaa asal u ah inuu joogto yahay qaacidana waa tay ahayd addawaamu aqwa min alibtida wayukhtafaru fi addawaami maa laa yukhtafaru fi libtida midda kale hodantinimadu hadday ku imaan lahayd addoon aad guursatay oo macnaa hodan aad noqon lahayd nikaaxeedii kama fasakmayn sidayna soo dhaaftay marka tanna waa un saas kale wuxuu yidhi walaysa lahu xaq uma leh sayidkii oo waa ka xaaraan nikaaxu amati mukaatabihi addoonkii uu kitaabeeyey addoontiisa inuu guursado fain malaka haddii uu milkiyo mukaatabun mid mukaataba zawjata sayidihi sayidkiisa xaaskiisa oo addoona hadduu milkiyo infasakha nikaaxu nikaaxu waa u fasakhmaya filasaxi muctamad haddaan qabanno wuxuu ku yidhi sayidka waxaa ka xaaraan ah mukaatabkiisa addoonta leeyahay inuu guursado waa ka xaaraan sababtoo ah shubhatu milki weeyaan inkasta oo mukaatabkani uu dhinac ka madax bannaan yahay oo milkigiisa u madax bannaan yahay haddana waxa weeye almukaatabu cabdun maa baqiya calayhi dirhaman sidayna soo dhaaftay midda kale shubhatu milki buu sayid ku leeyahayoo waxaa dhici karta yowman maa inuu addoonkani hantidii lagu kitaabay u keeni waayo dabeetana addoonnimadii ku soo laabto ayaaba dhici karta waayahay markaa ma guursan karo adoonta mukaatabkiisii adoontiisu bay la mid tahay haddii mukaatabka uu yeesho oo uu milkiyo zawjada sayidkiisa oo addoon ah bal ka waran nikaaxiisii wuu fasakhmayaa maxaa yeelay waxay la mid tahay sida asagoo sayidkuba addoontiisii uu milkiyey ayay la mid tahay hadduu eh, sayidku uu eh, addoontii uu guursaday uu dib u milkiyo nikaaxiisii wuu fasakhmi lahaa mukaatabkiisuna gacantiisa uu la mid yahayo sidaasoo kale hadduu zawjada sayidkiisi uu milkiyo nikaaxiisa fasakhmaya faslun halkaa inoogu joogo wallahu tacaala aclam wsala allahu waslm cala nabiyina muxamed walxamdu lilaahi rabb